رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد maanta biidn illaahi subxaana wa tacaala oo bisha julaay ay sideed tahay labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaanu halkan ka bilaaban doonaa kitaaba alusuul min cilmi اlusuul uu leeyahay fadiilaة الsheikh moxamed bin صaalix اlcuthaymiin raxmat اllahi عalayhi waafsax allahu lahu babra in yar oo kitaabka ka horeysa haddaan idin idhaahdo nacam waxaanu kusoo guda jirnay muddo sideed sana mishwaar tacliimiya oo marba meel la aadayey laakiin waxaan isleeyahay labada fani ee xoogga la saaray intii masjidka la joogay waa fanka ah, culuum alxadiid oo qeybtiisii ugu sarreysa ah, muqadamatu salaax hadda aanu marayno aan rajaynayna biidn illahi subxaana wa tacaala tafaruq kamil aanaanu siino laba ilaa saddex isbuuc si loo dhameeyo kitaabka asaas ahaan wuxuu ka bilowday markii taysiir musalax xadiid inta lasoo wada diyaariyey aanu bilownay kitaabkii tadriib raawi muduu nagu qaatay alfiyat siyuuti muday qaadatay ilaa boqol iyo sideetan xalaqo haddana waxaanu ku jirnaa muqadamata min fanka kale isna xooga la saaray waa tafsiirka hadduu noqon laha isagoo mukhtasara iyo isagoo mufasalaba intaaba ilaahay subxaana wa tacala baa iska leh mahadda laakiin mar walbaba waxaa iska jiray guux ah da inay jeclaayeen in si gaar ah oo lagu aqiyo iyadoo runtii marka la laleeyahay waxaa la aqriyo waxna waa wax cilmi ah una wax dadka o dhan ay ka wada faa karaan qofka aalibulcilmiga ah qofka inuu dhegaysiga rabo oo kale badanaa duruusta tafsiirka oo kale duruusta caqaa'idka oo kale duruusta siirada oo kale taariikhda oo kale dadka o dhan waa ka wada faa karaan iyadoo aalibulcilmiga si gaara u raacanay haddana qofkii salaada xitaa ku suganaya wuu la socon karaa laakiin funuuntan eh, aanu bilaabayno xoogaa waxay u baahan yihiin sabar yar waxaana ku fakaraynaa kitaabka kitaabku ka gaaban yahay inaanu markaa aqrino runtii maaha markii ugu horeysay usuul fiqi aanu aqrino oo waxaa noo horeeyay alwaadix fi usuul fiq iyo maraan booqasho idinkugu imid alwajiiz fi usuul fiq dowro ahayd baanu qaadanay ciddii joogtada eh, walaahi alxamd hadda eh, khatada cusub bacda khamsiina kitaaban konton kitaab markay dhammaadeen oo kuwa salaadaha lagu daro khudada cusub oo khudo iyadoo la taal maamulka runtii waxaan soo qadinay macad laba sano ah oo ilaa labaatan maado in lagu daboolo ay tahay afar mustawa leh oo shan iyo toban jiri intii ka weynba ay geli karto macadkana hordhac waxaa u noqon doona dowra fi luga alcarabiya dowra mukahafa sida nooshkahaba aa ku dhigataan oo kale ee saacada gaara leh ee xoogga la saarayo marka waxaan ka fakaraynaa biidn illahi subxaana wa dadku hadda isku leebal maaha waxay isugu jiraan dayarta iyo dadka masaajidka joogaay dhalinyaro fara badan waxaa jira carabaha ka yimid suuriya iyo masr wax kasoo bartay iyo carabi ku hadla kuway galaaskooda gaarkay yeelan doonaan oo duruustu carabi bay ugu bixi doontaa biidn illahi subxaana wa tacaala taana waxaan rajaynaynaa organizekaas inay waalidiintuna qeyb ka noqdaan maamulka qeyb uu ka noqdo haddii la wada shaqeyn waxbaa kasoo baxaya qeybna waa qoladii englishka iyo norwegi wax ku qaadan jiray iyagu waxay u badan yihin dad ajaaniba halkoodii kasii wadi doonaan tatawur kaluu noqon doonaa biidn illahi subxana qeybta saddexaad waa qeyb hadda la furi doono oo qof walba u furantay oo af soomaalina ay ku bixi doonta duruusta biidn illahi subxana waxaana halkaa dabcan masjidku ducaad buu leeyahay dad culimuu leeyahay intaaba soo halgami jiray nin walba qayb buu ka yahay sidii wax loo dhigi lahaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala ina haddaba dabcan eh, masjidku oo runtii capacityga oo ardada uu qaadi kara fusuusha iska yar tahay eh, maamulkana runtii ay rabaan inay ka fakaraan in la helo kalaasyo mustaqila wax lagu dhigi karo waad ogtihiin marka la yidhaha laba sano oo dadka dhan loo wada furo oo labaatan maada lagu dhigay waxaa la rabaa halkii saacadba in shan fasal shan macalin ay ku jiraan oo shan maado ay baxaan taana waa dareemi kartaa masjidku capacity-ga hadda ma qaadi kara laakiin waxaan ka fakerayna marka intii waqtiga laga gaari doono maadadan waxay qeyb ka tahay mawaada mustawaha koowaad ee usuulu fiqiga marka waxaan isku dayanaa biidn illahi subxana wa tacala intii laga gaari doono marma maadaanu sii jilcinayna si ardayga ka qeyb qaatay markuu imtixaan uu fadhiisto loo xisaabo si markuu mustawaha uu tago maadada marka way ka haraysaa maxaa hore usoo qaatay biidn illahi wa tacaala qolyaha kale gadaal ka iman doonan oradi way u sajilantoo dib marka ka dhagaysan karaan biidn illahi wa tacala marka qaradku waxa uu yahay inaan iska fadhinan diinadna intii maamulka meel uu ka heli doono waqti iska qaadan karta marka calaqal aan mawaadii qaar ka mid a wuxuun sii funuunta yaryar halkaa marka waa ujeedada ka dambaysa ee sidan kale in la qaato arrin kale wuxuu yahay kitaabkan dabcan ardadii zaylac reer denmark maqarka u ahaa baanu beri ka aqrinay afar maalmood bay ku dhammeeyeen laakiin waxaan jeclaan lahaa wuxuu waa usuuli fiqhi qofkan haddii bilowga uu kuu baxo funuunta kale way kuu sahlanaanaysaa waxaa lagu dhammayn karaa maanta iyo berri wuxuu markaa waxaan ka jeclaan lahaa halkuu laqba noqon lahaa bal xoogaa waa fankii koowaad xoogaa inaan in yar kan hadduu noo ifo kutubta inteeda kale waa ifi doontaa marka haddaad idinku jeclaysataan ha laga dhex baxo way noo sahlan tahay in laba maalmood lagaga dhexbaxo baxo laakiin darsiga dhan wuxuu noqonayaa dakhala wuu galay kharaja wuu baxay eh, ama waxay dhihi jireen oo kale eh, degdegii iyada dhibkeeda leedahay marka xoogaa waxaan isku dayaynaa eh, wixii aan loo baahnayn in la ifiyana waan dhaafaynaa wixii kalena xoogaa yar calaqal hadduu shan lix maalmood toddoba maalmood nala qaato ama nagu qaata marka inaad idinkana sabartaan baa loo baahay waxaa kalood ogaataan culuumta aaliga ah ama ha noqdo usuul fiqi ama naxw ha noqdo ama balaaqadii ha noqoto kutubtii kutubtan badana culuml aalah lagu magacaabo waa sida xisaabta oo kale xisaabta macquul maaha adoo isku dar inta ka tegay inaad markiiba aad tira waxaan fahmaya isku dhufaan fahmaya macquul maaha marka maalin markaad goysid bimacnaa fanka dhan inaa nacdib noqonaya marka isku daya inaad eh, runtii waqti gelisaan wa fii nafsi lwaqti maalintii ay dhacda maalan noocan ma qofka dan baa ku iman karta u xanuunsan karaa haddii la tasjiiliya adoon darsigii soo dhegaysan ha imaanin adoon soo dhegaysan oo kii hore aanu kuu baxsanayn ha isku dayin inaad timaadin maxaa yeeley wuxuuna way kala sarreeyeen mar haddii fankan uu kuu baxana funuunta inteeda kale way kuu bixi doontaa biidn illahi subxana watala waxaan islahaa ma safiin salaad maa ku horumartaa iyo iyo alqaasim iyo kutubtan yaryar iyo haddana waxaan is ihi aanu dul mara biidn illahi subxana wata waxaan idiin doora marka kitaabkan uu leeyahay maxamed bin saalix ibn alcuthaymiin wuxuu wataa kitaabka imtixaan buu wataa oo aakhirka la isweydiin doono runtii waxaan rajaynaya inay dadku runtii ka wada bixi karaan laakiin aan rabo dadku inay dadaal markaa muujiyaan waxaan jeclaan lahaa marka walaal ismaaciil oo kale ragga la midka inay liis sameeyaan oo magacyada lagu qoro oo telefoonada lagu qoro si wixii meesha uga baxan uu qofku imtixaankii marka uu u diyaariyay biidn illahi subxana wa tacala wuxu way sahlan yihiin sabr buu kaaga baahan yahay cilmigu iska bilow maaha qofku intuu seexday inuu la soo kaca maaha sabr baa loo baahan yahay haddaba alusuul min cilmi alusuul waxaa qoray sheekheennii bin cuthaymiin raxmat ullahi caleyh bin cuthaymiin in fara badan baad maqashay waxaan rabaa in yar inaan eh, ka irahda taariikh ninka kan cuthaymiin baa yiri iyo binbaas baa yiri daad maqashaan bal horta taariikhdiisu iyo ninka kan muxuu yahay eh, raxmat ullahi caleyh sheekh abu cabdillaahi moxamed ibn saalix ibn moxamed ibn cuthaymiin alwahaybi tamiimi halkaasuu galay sheekha eh, sheekha wuxuu ku dhashay magaalada loo yaqaan cunaysa toddoba iyo labaatankii bir ramadaan buu dhashay bir ramadaan toddobiiy labaatankeedii buu dhashay halkaasuu barakada ka keenaan filayaa sheekha raxmatullahi calayhi kun iyo saddex boqol iyo afartan iyo toddobadii hijriyada ahayd si idinna ay idinkugu noqoto eh, halka daalib cilmiga dadaalka meeshuu ka bilaabay bal siduu sheekha cilmiga u bilaabo aan ogaano sheekha wuxuu ka bilaaba qur-aanka qraan qur-aan qof aanaa meel saarin alqur aan gaar ahaan cala aqal toban juz waxaan ay culimmadu inoo sheegi jireen markaan ardada madiina ka ahayn in eh, raxmatullah caleyh sheekh shanqiiti ninkii xalqadii soo fariis wuxuu dhihi jiray ataxfad kitaab allah ma xifsanta may hadduu yiraa jiray arday ma noqon karti war soo xifdi waa daruuri maxaa yeele qur-aankaagu inta uu fadhiyo buu diinkaagu fadhiyaya maxaa yele waxaan waa nusuus ilaah baa yidhi unbaa la soo celcelinaya cala qalqa qofka hadduusan xaafid ahayn xataa aayaat alaxkaam ee jaamicaadka dadka xifdiga aan u shardiyin oo kale tobanka juza ugu horeeya waa daruuri cala aqal haddii ay kugu adkaato eh, rubca qur-aanka min suurati albaqara suurat almaa-ida waa daruuri maxaa l axkaamtii wey suurat alaxyaati axkaamkii wey haddaba qur-aanka wuxuu ku dul aqriyey ama uu ka aqristay awowihii xagga hooyada oo cabdiraxmaan ibn sulaymaan al daamiq qur-aanka markuu dusha ka qaybay sheekha raxmat ullahi calayhim markaasuu yiri haddaan cilmi bilaabaya caada waxaa ahaan jirtay dadkii hore waxaa la beri jiray horta kow siduu wax u qori lahaa xisaabtana waa la beri jiray maxaa yal fan dhan oo faraa-id lagu magacaaba qeybka ah xisaabta qofku waa inuu barto iyo funuunta kale aadaabta la xiriirta funuun aadaab xerta markaan ahayn waxaa laga bilaabi jiray tacliim mutacalimkiyaa laga bilaabi jiray qofka iskama bilaabi jirin yani bimacnaa sheekhan aada hor fadhidid iyo fankan aad baranaysid waddada u mari lahayd qofka laakiin haddii la yidhaahdo iska bilow hadalkan marka wadanka si loo joogo samfun baad qaadataan oo daruuri ah oo inaad fahamtaan systemka waxa ku socdaan qof dhan oo daalibilcilmiga ah oo badweyn lagu soo dhex tuura aan ogeyn meeshuu ka bilaabayo khatarteeda leeda halkaa marka waxaa keena wey ardadu inuu haadhaad uu galo marba fan uu ku boodo wuxuu ku barayaa halkaad ka bilaabi lahayd meeshaad ku dhammaan lahayd iyo sidii aad qofkan wax ka aqrisanaysid ardada la aqrisanaysa oo dhaqmi lahayd waxaa la tilmaama marka sheekh cabdiraxmaan assacdi wuxuu sheekhu markii ardada ay ku bataan laba ninoo kabiiruu samaystay ninna waxaa la dhihi jiray eh, asheikh cali saalixi ninna waxaa la dhihi jiray sheekh maxamed ibni cabdilcasiiz almutawac mutawacaas qof alle qofkii diinta dhiga sida inaga wadaad aan u dhahan hebel waa wadaad iyaga mutawac bay dhahaan carabta waana waana lafdiga reer khaliij ba aad iyo aad u isticmaala labadaa nin ayaa kabiir u ahaa ama assistant u ahaa oo sheekha caawin jiray sheekha marka mukhtasar kitaabka alcaqiida alwasatiya oo uu sheekhiisii cabdiraxmaan asacdi uu leeyahay kow iyo kitaabka loo yaqaan minhaaj asaalikiin oo fiqiga ah oo cabdiraxmaan asacdi uu leeyahay iyo ajruumiyadii iyo alfiyadii intaba waa uu ku dul aqriyay sheekha waxaa kaloo dabcan markaa waxaa ka dhagaysanayay sheekh cali saalixi iyo cabdiraxmaan intaba markaa waxay ka mid ahaayeen sheekha ardadiisa wa fii nafsi dad waxay ahay kabiir ah amaba runtii sheekha caawiya sheekha wuxuu kaloo ku dul aqriyey sheekhiisa marka ra-iisiga ah bin cuthaymiin wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan asacdi isagaa ra-iisi ah wuxuu kaloo ku dul aqriyey cabdiraxmaan eh, ibni cali ibni cawdaan kitaabka alfaraa'id ama fanka fanka faraa'idka loo yaqaan iyo fiqiga wuxuu kaloo haddana sheekhiisi cabdiraxmaan asacdi oo asheekh ah alawal ah uu ku dul aqriyey altawxiid altafsiir alxadiid alfiq usuul alfiq alfaraa'id musalax alxadiid annaxw alsarf halkaasoo dhan waxaa la tiriyey marka laga reebo tafsiirka iyo xadiidka marka laga reebo inta kasoo harto dhan waa ilmu aalowe oo ah ardayga waxaanoo funuun waxaa loo baranaya kitaabullahi si loo fahmo tafsiirka xadiidka nabiga sal alla alay wasalam intaba sheekha ku dul aqriyay sheekha waxaa la sheegaa marka sheekh bin cuthaymiin inuu mansilo gaara ku lahaa sheekhiisa sacdi ixtiraam ardada ugaaduna badanaana macalimiintu waa sidaa iyo shuyuukhdu waa sida ardaga ay ka dareemaan nabaaha iyo fiijignaan iyo dadaal gaara si gaara cinaayad u siin jireen marka aabihii wuxuu rabay inuu riyaad la aado markuusi wiilkuu weynaanayaa bu riyaad ula guur isiiri kadib sheekhiibaa warqad wuxuu u qora aabihii wuxuu ku yidhi ina hada laa yumkin eh, wiilka kan inuu meeshan inuu ka taga uma baahnin waxaan u baahanay inuu nala joogo waa arday nabiiha iyo inoo daa yidhi sheekha wuxuu tilmaamay bin cuthaymiin isagaa ka hadlay wuxuu yidhi aad baan sheekhii ugu ta'auray buu yidhi sheekhii cabdiraxmaan asacdi saameyn weyn bu aada iyo aada u weyn buu ugu lahaa eh, kow habkuu dadka wax ugu dhigayo eh, ardada siduu usoo dhaweynayo masaa-isha marka uu sharxayo siduu amhila u bixinayo eh, xagga akhlaaqda iyo habla dhaqanka akhlaaqdiisu aad bay u wanaagsanayd waxaa u heliyay cilmiga buu leeyahay cibaado kuwa yaryarna uu la kaftami jiray dadka waaweynna uu la qosli jiray wuxuu yidhi markuu tilmaamay wuxuu yidhi wahuwa min axsani man ra'aytu akhlaaqan inta aan dad la dhaqmay ninka u akhlaaqda wanaagsana buu ahaa buu yidhi waxaa ka hadlay bin cuthaymiin baa wuxuu leeyay sheekhiu sidaasuu ahaa haddaba sheekha marka saameyn weyn buu ku yeeshay bin cuthaymiin sheekhiisa labaad ee xukudul waa bin baaz raxmat aleyh sheekh bin baaz wuxuu ahaa sheekhii bin cuthaymiin buu ahaa saxiix albukhaari buu ku aqriyey iyo rasaa'il uu leeyahay ibn taymiya iyo kutub kaleo fiqina sheekhu ku dul aqriyay raxmat wuxuu tilmaamay haddana isagoo sheikhiisii ka warramay bin cuthaymiin wuxuu yidhi binbaaz raad weyn bay ugu lahaa buu yidhi gaar ahaan xadiidka iyo sida loo daraaseeyo iyo akhlaaqda iyo siduu dadka ula dhaqmayo ugu furfuran yahay runtii saamayn weyn gaara saamayn gaara ayay ugu yeelatay buu yidhi waxaa la tilmaama marka kun iyo saddex boqol iyo toddobaatan iyo kow hijradii buu sheekhu masjidka fariisay inuu dadka wax baro markaana marka macaahid loo yaqaan almacaahid alcilmiya baa riyaad markiiba ka bilowday macaahidda markay bilowdeenna kun saddex boqol sadaatani sana markuu tadriiska u waday macaahiddaasuu marka ku biiray sheekha raxmat ullahi calayhi dabcan macadkii gelin wuxuu yidhi macad alcilmi markuu bilowday baan sheekhaygii asaalixi waa ninkii kabiirka ah, baan la tashtay waxaan idhi maxaan ka yeela kadibna idan waxaa looga qaaday sheekh cabdiramaan asacdi ma geli karaa meeshan mise uu iska daynaya sheekhi marka waan galay buu yidhi sanadkii labaadna uu ka bilaabay macaalimacadku laba u qaybsami jiray qayb khaas ah iyo qayb caam ah marka wuxuu qaybta khaaska ayaan galay buu yidhi laakiin wuxuu yidhi waagaa waxaa jira waxa laleeyahy waa la bootiya hebel level kale xoogaa waa la bootiyey buu yidhi mar haddii mustawhiisu uu fiicnaa maxaa yeele arday qur xifdisan funuuntun ay u baxsan tahay waxba marka maaha inuu meel sarreeya markaa ka bilaabo laba sano kadib sheekhi waa uu qalinjebiyey mudaris buu ka noqday macadkii cunaysa cilmi isagoo diraasadiisa shariicadana intisaab ku dhiganaya jaamacadda yani intisaab ahaan waa meesha distant learning hadda laga yidhaahdo kale intisaab buu ku dhiganaya correspondent ahaan bay waagaa u yaqiineen oo hadda systemku waa ka duwan yahay halkaasuu marka sheekhe shariicadana ka waday macadkii cilmigana macalin ka ahaa jaamicii masjidkana uu ka ahaa macalin sheekhii cabdiraxmaan sacdi markii uu geeriyooday eh, isagaa imaam noqday masjidka cunaysa tadriiskana isagaa bilaabay eh, maktabad loo yaqaan almaktaba alwaطaniya ee cunaysa ku taalna halkaana sheekha waxyaabuu marka ka bixin jira raxmatullahi caleyh sheekha kadib haddana waaba qalin jebiyey shareicadii oo laba kuliyadood oo shariica oo lagu dhigo fiqiga iyo kuliyat usuul اdiin oo caqaa'idka lagu dhigana iyadana macalin buu ka noqday oo raacsan jaamicat alimaam maxamed bin sacuud alislaamiya ee qasiim ku taal welina jaamacadkaas runtii way shaqeeyaan kadibna sheekh wuxuu noqday cudwi eh, xubin ka mida ah hay-at kibaar alculamaa ee mamlakada carabiga sacuudiga almamlaka alcarabiya sacuudiya sheekha marka nashaadkiisa runtii wax lasoo koobi kara maaha eh, xitaa nin maamul ogol maahayn oo aad baa runtii lagu khasbi jiray inuu maamulka qabto walaai qaadi bay ka dhigeen Eh, waxaa ka dhigay maxamed ibraahim raxmatullahi caleyh kadib waa uu diiday sheekha eh, maxamed eh, sheekh maxamed wuxuu isku dayay inuu qanciyo uu yidhahdo warniyow cid kaaga leh ma lahane qaadi noqo kadibna sheekh wuxuu iska daba wareegay aakhirkii isagaa ku lahaaday uu ka tegay wuxuu yidhi diyaaru maha inaan qaadi noqdo waa laga cafiyey marka sheekh wuxuu leeyahay marka dhowr mualafaad buu leeyahay gaarsiisan shan iyo labaatan sheekh maxamed cuthaymiin waxaan rabaa mualafaadkiisa gaarsiisan ilaa afartanka inaad ogaataan siiba kitaabkan baa ka mida ee sheekhu uu hadli jira un keliya laakiin wuxuu lahaa arday inta fariisata qorta kadibna marka la tanqiixiya sheekha waa loo keeni jiray sheekhu hadalkan hadalkaa tiri hadalkii ma yahay kadibna waa la sixi jiray isaga xataa wuu tilmaamayaa sheekha raxmatullahi calayhi muwaadin kale ku tilmaamaya iyo ragga xitaa qoray wuxuu leeyahay alilqa sheekh qofku markuu hadlayo iyo markuu qoray isku si uma hadlo isku si maa hadalka yani hadda hadalkan aanu sheegin haddii hal qoro waxyaaba badan oo ekestara ah oo ziyaadaad ah ayaa ka baxaya oo hadalku markuu qoran waa hadal go-an kooban baaragrafya leh jumal leh oo isku toosan wey qofku markuu hadla marba meel buu ka dhacaya marka wuxuu yidhi sheekha raxmatullah aley waa loo keeni jiray waxna waa ka sixi jiray kutubtiisa waxaa ka mid a ah fatx albariya fatx rabi albariya bitarkhiis alxamawiya Eh, waxaana la tilmaama inuu yahay awal kitaab uu sheekha u qoray kun iyo saddex boqol iyo sideetankii haddana waxaan soo niray kun saddex boqol iyo sideetan iyo kowdii buu tadriiska u fadhiistay marka qabl ma yatasadaa litadriis intuusan bilayn bisana kitaabkii ugu horreeyay qorow iyo kitaab kale maanta mashhuurka ah eh, mamlakada marka la joogo bil kasoo ramadaan majaali shahr ramadaan eh, no sheekha uu lahaa almanhaj kitaab la limuriidi alcumra walxaj tashiil alfaraa'id wuxuu kaloo sharxay lumcat ictiqaadkan wuu sharxay alcaqiida alwasatiyu sharxay wuxuu leeyahay kitaab fiqiyo lagu yaqaan aqsaam almudaayana aad i aad u fiican oo raggan hadda buxuuhan cilmiga ah islamic economicska la xiriira dadka la ictimaado wey addiyaa allaamicna wuu leeyahay oo lagu ururiyay waxaa leeyahay khudba sheekha uu jeediyey wuxuu leeyahay almajmuuc athamiin oo la ururiyey baa jira fataawadii sheekha wuxuu leeyahy usuulu tafsiir asna aad iyo aad u ka fakarayay in qeyb looga dhigo duruusa meesha ka bixi doonta wuxuu leeyahay isaalat asitaar can aljawaab almukhtaar wuxuu ku leeyahay eh, riyaad saalixiinkana ictinaa gaar uu sameeyey waatan dhowr xadiid uu ka soo saaray asharx almumtic wuxuu leeyahy alqowl almufiid oo ah eh, sharxii eh, kitaab altawxiid tacliiqaad buu ku leeyahy kitaabka kashf shubhaat usuul halaathaha waa uu sharxay nusat anadar kuu sharxay manduumat usuul fiqi buu sharxay Eh, wuxuu sharxo kale albayquni uu sharxay wuxuu leeyahy kitaab alibdaac wakhatar alibtidaac uu leeyahay caqiidat ahlusunna inta aan ka bixinay hadda ka hor eh, laba mar aan aqrinayna waa uu leeyahay xukmu taarik salaatna waa uu leeyahay wuxuu kaloo leeyahay risaalo ah athar almacaasi cala alfard walmujtamacna waa uu leeyahay zaad addaaciya ila allah usuul imaanna sharxeed buu leeyay sheekha raxmat ullahi caleyh shan iyo tobankii bishii shawaal kun iyo afar boqol iyo kow iyo labaatankii ayuu sheekha iyadoo lixdii mare ahayd galabnimo oo tawqiidka xagga iyo jidda ayuu wuxuu ku geeriyooday mustashfa malik faysal atakhasusi dabcan sheekha waxaa ku dhacay kansar oo qooloonka kaga dhacay oo muddana runtii uu la rafanayay dabcan markii wuxuuna ogaadaa maruu tegay mustashfa malik fahad mustashfa alxaras alwatani riyaad ku yaal markuu tegay buu sheekha ogaaday laakiin waa uu diiday inuu dawo aado laakiin dadka madaxda ah iyo dadkii tulaab alcilmiga iyo wixii isaga ka agdhawaaba aada iyo aad eh, sheekha lugta lugta u saaro oo yidhi wa ilaa kadibna america loo diray sheekha halkaas inuu iskusoo daweeyo cabaar markuu joogay uu soo laabtay duruustiisu halkaasuu ka waday kadibna ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu qadaray inuu halkaa ku geeriyooda raxmat ullaahi caleyh marka waa taariikh nololeed la xiriira bin cuthaymiin raxmat ullahi calayhi maxaa yeelay qofkan kitaabkiisa aad akhrisanaysa cala alaqal inaad fahmi kartid man huwa bin cuthaymiin waxaa kaloo igu wara inoo sheegi jireen sheekha raxmat ullahi calayhim inuu jaamicat alazhar ashariif iyo jaamacaadkan waaweyn fi lcaalamna uu tegi jiray lilistimaac waaga waxaa la ogolaan jiray arwiqat alazhar qofki inuu iman karo iska dhegaysan karo halkaana sheekha waxay ka tahay raxalaadkii u gara wax dhegaystay sheekha waxaa kale ooaan si gaar ah ugaga ognahay inuu aad iyo aad daki u ahaa aad iyo aad culummada xitaa kale uu ka duwnaa yani bimacnaa caqligiisu ma dhoweyn waliba qoraaladiisa ka fahmaysaa markuu hadlayana waad fahmaysaa nin iska hadla maaha zid calaa dalika sheekha wuxuu lahaa dabci ah weligii intuu iska soo fari sida hadda aan hadalka isaga sheegayn uma sheegi jirin laba kelmad baa inuu adigu su-aal ku weydiiyey markuu noogu yimaado madiina Eh, runtii ardada aan su-aalaha jeclayn gadaal baan fariisan jirnay si uusan noo arkin qum buu ku leeyahay yani icrab fada kada iskama hadla keligi waa inuu adiga wax ku weydiiyo intuu ku weydiinaya ka badan inta uu isaga wax aqrinayo xitaa wuu sheegayaa ninka shaarixa ah kitaabka sharxa wuxuu leeyahay as fara badan buu sheekhu dadka weydiin jiray eh, xitaa kitaabka markii la hufayo ee lasoo ururinayo aad bay noogu adkayd in kitaabkii oo Eh, koobanoo muhadaba ah meesha la keena maxaa asiladiisa aad aad u badnayd raxmat calayhi sheikha marka wuxuu ahaa nin cajaa'ibtaa buu ahaa ilaahay subxaana wa ha u naxariiso eh, ilaahayna fii jannaatihi ha dhex dhigo haddaba usuul lfiqh tacriifuhu eh, kitaabka intaad la socotaan iska ilaaliya shaqalka haddii kitaab shaqla inaad haysataanna waa kan laakiin intaan aqrinay isku day inaad shaqashaan maxaa yeele shaqal ma laha halkaana iska ilaaliw tacriifuhu qeexidda usul fiqi la qeexayo usuulu lfiqhi fiqiga usuushiisa yucrafu waa la yaqaan ama yucaraf waa la tacriifiyaa waa la qeexaa biictibaarayni laba tixgelin iyadoo la eegayo yacni haddaan rabno usuul ilfiq in aanu qeexno laba angal ama laba dhan baanu ka fiirinaynaa alأwal biictibaari mufradayhi labada mufrad ee usuul alfiq ay isaga tagtay iyadoo la tixgelinayo baa la qeexa ay si kale haddaan u dhigo bictibaari kalimati usuul kalimad usuul iyadoo la qeexayo iyo wa kalimati fiqhin bictibaari kalimati fiqhin iyo kalimati fiqhi iyadoo la qeexayo ayaa la qeexaa horta kow marka la rabo in la qeexo oo definition la bixiyo laba siyood baa loo qeexaa maroo kelmaddii intaanu soo qaadanno aan tafkiik ku samayno oo aan kala dhigdhigno marna waxaan qeexaynaa usuul marna waxaan qeexaynaa alfiqh halkaa waa si marna waanu iman doonaa ictibaarka labaad oo ah ictibaarka labaad wuxuu noqonayaa usuulu fiq oo iswadata kelmadda labadiisa mufrad isagoo ka kooban baan qeexid guud aanu siinaynaa marka waxaan ku horeynaynaa tixgelinta koowaad oo ah marka la tafkiikiyo oo la kala dhigdhigo usuulna la sheego alfiqna la sheego aan u fal falusuul usuushii jamcu aslin asal oo la wadareeya weeye wa huwa asalkuna maa shay weeye shaygaasu yubnaa la dhiso calayhi isaga dushiisa hayru wax ka lagu dul dhiso yacni shaygan shay kale marka la kor saaray waa usuul wa min dalika ka waxaa ka mida asluljidaari derbiga asalkiisa wahuwa asaasuhu hadda maalan gidaarkan ama derbigan dabcan eh, marka ugu horey waa dhagax in dhulka loo dhigo horta ko wuxuu ku fariis in la helo kadib marka dhagaxii asaaska marka la dhigo alxajar alasaas marka la dhigo eh, bulukeytigii iyo wixii tarniyiga ama alwaaxa ama wixii la saari lahaa gadaal buu ka imanaya horta asalka in la dhigo wa aslu shajara wamin dalika aslu ljidaari wahuwa asaasu wa slu shajarati ay wa min dalika aslu shajarati geeda jirideeda alladii asalkaasoo yatafaracu minhu ay kasoo farcamaan kasoo dhambalmaan aqsaanuhaa ay aqsaanu shajarati geedii laamaheeda halka ay ka yimaadaan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuuna yidhi alam tara kayfa daraba allahu mahala kalimatan طayiba miyaadan ogeyn sida ilaahay tusaale ugu mahmaahay kelimad iyadu wanaagsan taasoo ka shajaratin ayiba oo la mid ah shajarad iyadu wanaagsan halkaan u socno waa kan marka shajaradaasoo asluhaa jirideedu thaabitun mid ardada dhulka ku haysa ah wa farcuhaa laamaheeduna fi samaa'i sama ujeed ay tahay ayadda marka waxay noo muujisay wuxuu rabaa sheekha inuu ka qalin daarto kelimadana asluhaa oo ah ay aslu shajara marka waa jirid wey wlfiqhu fiqigiina luqatan erebixinta xagga luqadda alfahmu waa fahmkii wa minhu qowluhu tacaala halkaasaa laga soo qaatay ilaahay hadalkiisa uu leeyahay waxlul rabbi fur cuqdatan guntin min lisaanii ka fur yafqahu ha fahmeene qowlii oo raahdayda marka fiqiguna waa fahm marka iyadoo wax kale laguu sheegin ayaa qeexidda iyadu ku salaysan xagga luqada waxbaa kaaga baxay markiiba maxaa badanaa marka wax la qeexayo linguistically marka lagu hormaro waxa ay kelimadaasu kuu dhoweynaysaa qeexidii sharciga ahayd ee terminology ahayd erebixinta sharciga intaan la gaarin erebixinta luqadan ku hormarno marka waxaa kuu soo baxay fiqigu inuu ka dhigan yahay caleemo halka usuushan la tilmaamana ay tahay jiridii idan fiqiga halkuu jiridda ku hayo wey asalkii uu ku dultaagnaa wey ilaa asalkaa haddii la waayo fiqigu ma fadhiisan kara gurigan soo asal ma laha asalkiisi waa in dhulka la dhigo hadduusan bays aanu lahayn binaha markii waxaa arkaysa dabaysha markiiba dhan u ridaysa dhismihii oo dheeliyiya asal ma laha idan fiqiga suu u sugnaado oo wixii meesha ku jira aad ula baxdid oo aad fahmi kartid waxaanu ma saxbaa ma khaladbaa waxaad u baahanta usuul baad u baahanta iyadoo aan la sharxin halkaasaa marka fahmi wasilaaxan marka erebixinta sharciga macrifatu alaxkaami axkaamtii garashadeeda wey alsharciyati ee iyadu sharciga ahayd alcamaliyati ee iyadu lagu dhaqmayey biadilatihaa in lagu aqoonsado tusmooyinkeeda altafsiiliyati ee kala dhigdhigan qodob baba dul waxaa la yidhi isilaaxan axkaam in la barta wey kuwa axkaamtee qaanuun maaha ay doodu qoreen maaha alsharciya wa maxaa laga hadlayaa sharcigan marka axkaamta sharciga maxay tahay alcamaliya iyada lagu dhaqmayo oo halkee loo see loo aqoonsanayaa biadilatiha tafsiiliya muxuu la jeedaa sheekha marka cajaa'ibta uu leey waxaa ka mid ah, waa manhajkii dadka ay samayn jireen culamada marka waxay jireen si wax lagugu soo dhaweeya bididiha tatamayazu alashyaa waxay simaan wax le ixtiraazaat yani maalan eh, waxbuu rabaa inuu kuusoo dh wuxuu ku leey anigu saa kuma dhihin yani bimacnaa markii waxaad ka qaadanaya saa kale inuu ku yidhi yani haddii aan kaa celiyo waxaad shayga lidkiisa ah halka waxaa kuu soo baxay shayga kale inaad heshay markaas wuxuu ku leeyahy falmuraadu biqawlina falmuraadu waxaa loola jeedaa biqowlina aan leenaha macrifa macrifa markii la yidhi maxaa loola jeedaa alcilmu wاldannu naaibu faacilkii muraad wey aqoon iyo wadannu waa maladii marna yaqiin noqon kartoonu iman doono wuxuu leeyay lianna idraaka alaxkaami alfiqhiyati lianna idraaka maxaa yeelay haleelista la haleelayo idraaka alaxkaami kala hareerebin lianna idraaka alaxkaami axkaamta haleelista la haleelayo alfiqhiyati ee fiqiga ah qad yakuunu laga yaabay inuu ahaado yaqiiniyan yani maalan xukumka kan meesha aan ridayaay wuxuu noqon karaa shay aan huba yaqiini ah waqad yakuunu dhanniyan wuxuu kaloo noqon karaa mid isagu mala ku salaysan kamaa fii kahiirin sida ay dhex ahaataba in badanoo min masaa'il اlfiqhi fiqiga masaa-ishiisa ka mid a marna waxaa laga yaabaa inay yaqiin tahay oo la hubo certainity ay wadato marna waxaa laga yaabaa inay mala ku salaysantahy wاlmuraadu bqowlina wاlmuraadu waxaa loola jeeda bqowlina aan leenahay alaxkaam الsharciya ay اlaxkaam axkaamtii almutalaqaatu ee iyada lagala kulmay ee laga qaatay min asharci sharciga laga qaato halkaa waxaa ku baxaya midii aan sharciga laga qaadan maalan kalwujuubi axkaamta kala baxayna maxay tahy waxaanu mawaajibba mise waa sunno ma xaaraamba mise xalaal fakharaja bihi halkaa waxaa ku baxay waxaanan soo gelaynin markii la alaxkaam asharciya alaxkaamu alcaqliyatu axkaamtii caqliga ku salaysnayd yani bimacnaa midna waa mid laguu sheego luyidhi ilaah baa wuxuu ku yidhi waa xalaal ilaah baa wuxuu ku yidhi waa xaaraam midna waa mid maankaaga aad kala timid oo caqliga uu ku siinayo ka macrifati maala ana akbaru min aljuz hadda haddii lagu yidhaahdo kulligiin imaada ama haddii lagu yirahdo maalan kaan oo dhan haddii lagu yirahdo iyo haddii lagu half markii waxaad fahmaysaa half iyo one hal oo meel yaal iyo half mar walba in oneka dhamaystiran yahaad ogaanaysaa konton iyo boqol marka la sheego boqolka inay badan tahaad ogta kulli marka la sheego wax wada kulli ah iyo wax juziyo qayba ah, inuu kulligii badan yahaad ogta caqligaa ku siinay inaysa isku mid ahayn waxna waa la kala reebay waxna waada dhamaystiran yahay walaxkaami alcaadiyati iyo axkaamta caadada iyada ku dareersatay ka macrifati nusuuli talli in uu roob amaba meeshii dhada ay noqoto fi leylati shaatiya habeenka uu qabow uu jiro ida kaana aljawu saxwan hadduu jawigu yahay mid isagu saaxi ah iyadan waa la fahmi karaa yani bimacnaa habeen markii tashatat inuu roob yar oo meeshii qoyaan yar la helaayo caqliga waa shay caadiyo dareersamood qofka markuu gaajoodo inuu wax cunaayo waa axkaam caadiya markuu haraas qofku haraad u qabto inuu cabaayo waa axkaam caadiya qofku markuu daalo inuu fariisto waa axkaam caadiya qofka markii uu daalan yahay inuu hurdo axkaam caadiya taasoo kale marka ma axkaam mutalaqa min asharci maaha halkaa markuu wuxuu yidhi wاlmuraadu bqowlina alcamaliya markaan lena waxaan ula jeednaa maa laa yatacalaqu waxaan xiriir lalahayn bilictiqaadi ictiqaadka shaqo kuma leh almalaaikatu inay jirto ilahay jiritaankii shaqa kumle axkaamtan waa camali kasalaati salaad oo kale practical oo istaagaysa oo fariisanaysa eh, gacmaha inta saar lugaha inta saar wazakaati zakada lacagta inta ka bixi waa shay practicala ah. fakharaja bihi waxaa halkaa ku baxay maa yatacallaqu bilictiqaadi wixii xiriirka la lahaa caqiidada ka tawxiid illaahi oo kale ilahay kelinimadiisa wa macrifati asmaa'ihi wa sifaatihi in la aqoonsaday ilaahay magacyadiisa iyo tilmaamooyinkiisa falaa yusama dalika fiqhan fi lisilaaxi kaasuu fiqi laguma magacaabo yani bimacnaa kaasuu fiqi laguma magacaabo tawxiidka inkastoo xanafiyada alfiq alabar ay dhahaan markay tawxiidku taagan yihin lakiin fiqi laguma magacaabo maxaa ilahay jiritaankiisa waxaad laabta ku haysateed weeye waxba ka camal falaysa maaha magacyada ilaahay ilahay tilmaamooyinkiisa in qofku uu fahmaayo fiqi maaha laakiin waxaa laga hadlaya alaxkaam alcamaliya salaadoo kale shaqi kaaga baahanta xajkoo kale axkaam camaliya ah zakadoo kale axkaam camaliya ah dhan axkaam camali wey wlmuraadu biqowlina qowlkeenna aanu niri biadilataas tafsiiliyan waxaa loola jeedaa adilat lfiqhi fiqhiga daliilyadiisa almaqruunatu ee iyada lala xiriiriyey bimasaa'il lfiqhi fiqiga masaaishiiso ishiiso la kala dhigdhigay adiladan fiqiga ah masaa'il fiqi baa la xiriirta fakharaja bihi waxaa ku baxay usuulu lfiqhi ayaa ku baxay lianna albaxha fiihi maxaa yeele waxaa la baarayaaye inamaa yakuunu fi adilati alfiqhi alijmaaliya adilada fiqiga ee wadaraysan ee guud ahaaneed u dhacaysu ka hadlayaa ee tafsiili kama hadlo iyadoo miaal dhow baan bixin doonaa markaan kan dhameeyo insha allahu yacni waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo eh, sheekhana inaan hordhaca ma rabo oo isagaaba qaar ka mida keeni doona saddex shayba dadku ay ku wareeraan alfiqa usuul alfiqa iyo alqawaacid alfiqiya madaxay iskula jiraan hadda maalan eh, iyadoo aanan qeexin baa waxaan rabaa tusaale inaan bixiyo yani maalan waxaan idhi intaan soo istaagay ba waxaan idhi maanta masjidka laga shaqeynayaa kursigaas xagga hala dhigo miiskaas xagga hala dhigo laba miis yaan dul saarin laba kursi yaan dul saarin dadka ka shaqeynayaay ragga hoos bay ka shaqeynayaan wiilasha kor bay ka shaqeynayaan ma aragtay dumarka xagga inay ka shaqeeyaan wey markii saacadaha la gaaran hala xiro detailskaas aan bixiyey waa halka fiqiga uu taagan yahay fiqigu halkuu taagan yahay yani maalan laba ragca la tukadaa saddex ragca la tukadaa afar ragca la tukadaa waxaa qofkii sameeya soonkuu ka bura waxaa qofkii sameeya soonkiisuu jiraa saacaddu leil waqtigaasaa la istaagaa fiqigu waxaasoo la diil karaya laakiin haddaan intaan soo istaago aan idhaahda maalan waan hadlay hadda hadalkii aan aniga sheego dhan maxaa ka fahamteen markaan idin maalan miisaska xagga hala dhigo kuraaska xagga hala dhigo wiilasha kor ha ka shaqeeyaan gabdhaha intaa ka shaqeeyaan waqtiga albaabkan maxaa ka fahamteen inaan bixinay maxay amar baan bixinaya hadalkayga duuduubkiisa muxuu yahay amar soo maha amarkaaba marka usuul fiqiga waa kan usuul fiqigu markuu adiladii tirada badnayd ee fiqiga ahayd buu kuu ururinaya yani maalan naskii baad dhegaysatay ilahay wuxuu yidhi waqtiga hala tukado waxa leedahay amar baa la bixiya amarkina waa waajib waxaa la yidhi waqtiga waqtiga ma tukan karti waxaa leedahay nahyi baa yimi waxbaa la diiday nahyigana wuxuu muujiyaa taxriim usuul fiqigu isu dowrkiisu waa kaa yacni inaad naski oo duuduuban halka uu jihaysan yahay uu buusalaysan yahy inaad fahamto usul fiqi lagu magacaaba waa fahamna soo ma ayib alqawaacid alfiqiya kuu soo haray yani maalan masjidka ka baxa saddex ogeysiis baa ka baxa ka dhig wuxuu baxa bacda salaat alfajr oo badanaa waxaa laga yaaba in la yidhahdo kalaaska wuxuu bilaaban waqtiga waqtigaasuu dhammaanaya waqtigaasuu baxa ogeysiisna bacd duhr buu baxaa waxaa leeyahay haye waqtigii la qadaynaya waqtigaa wey eh, kalaasada ogeysis wuxuu baxa bacd alcisha sida kan mawlid oo bixiyo oo kale muadinka iyo xagga la istaagin oo kale haddaba alqawaacid alfiqiya waxay ururinaysaa marka inaad ogaatid ogeysiiska bax bacda salaati alfajr ogeysiis kasta oo baxaay inuu yahay eh, amar ogeysiis kasta oo baxa bacda alcishana inuu yahay taxdiir digtooni lasdigayo dadka wax looga digayo ogeysiis kasta ee baxa eh, bacda duhurna inay tahay wax lagu jeclaysiinayo haddaba ogeysiiskii o dhan baa magac u yeelaysa waxaa leedahay ogeysiiska waqtigaa baxaaye waa taxdiir ogeysiiska waqtigaa baxaaye waa tarhiib ogeysiis waqtigaa baxaaye waa tarhiib alqawaacid alfiqiya dowrkaas bay gashaa oo ah hadalkii min alifihi ilaa yaa'ihi bu wuxuu hal satning hal jumlo waa fahmna sooma sida maalan marka leeyaho kale laa cibrata bitawahum alcaada muxakama almashaqa tajlibu taysir hadalkii oo dhan oo lasoo urriwey marka hadalkii oo duuduuban oo hal xukum la siiyey halkii aan soo celcelin lahayd oo kun qaacido ayaa waxay soo hos ama kun mas'ala waxay soo hosgelaysaa hal qaacido yani maalan eh, bacd duhr wixii baxay bacd casr bacd almaqrib wixii baxay waa dhowr shayoo kala duwan hal xukum hal magacaad u yeelaysa waa adoo yidhi maalan waxaan rabaa masaa fiqiga ee tirada badnayd inaan qaanadayso qaanadanna kan baan gelinay qaanadan kan baan alqawaacid alfiqiya lagu magacaabaa halkaa marka saasay marka badanaa ay kala duunaan karaan haddaba wuxuu sheekhu athani athanida halkay udhacaysaa yaa ii sheega athanidaas kan labaad oo halkee bictibaarayn baa lana soo yiri mogt alawal wuu ka soo baxay athani ay btibaar bilictibaari athaani tixgelinta kale ama eegista kale dhan kale marka laga istaago bictibaari kownihi laqaban bictibaari kownihi usuul fiq ahaanshihiiso laqaban uu yahay magac lihada alfanni almucayani fanka kan oo kana magac maadaama uu yahay magaca maxaa loola jeedaa marka hore waxaan ahayn biictibaar tafkiikiiba waan kala dhigdhignay intaan bir soo qadanaan kelmadan inta utur kelmadan inta utur midmidaan dul istaag hadda waxaan rabnaa marka magacan muxuu muujinaya waxba ha ku mashquulin waa intii hadda mithaalka af soomaaliya aan ku bixin carabi kaaga dhigay wuxuu ku leeyahay cilmi weeye yabxathu baaraya can adilati alfiqhi fiqiga adiladiisa waxa uu tusmeeyo alijmaaliyati iyadu adiladii alijmaaliyati ee duuduubka ahayd iyo wa kayfiyati alistifaadati sidii loogaga faa'iidaysan lahaa minha adilada iyo wa xaali lmustafiidi ruuxii ka faa'iidaysan lahaa xaaladiisa saddex arrimood buu baaraa baa layidhi waa mid adilat alfiqh alijmaaliya hadalkii tirada badnaa ee aan idhi kan hala yeelo kan hala yeelo kan hala yeelo ayaa waxaa laga qaatay inuu amar yahay oo qofkii amarka u hogaansami waayaay kadibna talaab laga qaadi doon halkaa marka ijmaaligii waa kan laba waxaa kaloo uu baaraa kayfiyat alistifaada minha sidii aan wagaga faa'idi lahayn adilada iyo tafsiiliga maajmiya niraha maxalaal baan dhahna mubax baan dhahnaa manadwi baan dhahnaa waxaa lilmustafiid cidda ka faa'idaysana waa mujtahidkii xaalilmustafiid waxaa loola jeedaa waa ninkii callaamaha ahaa ee mujtahidka ahaa siduu masaa-isha u kala qaanadayn lahaa u kala gurubayn lahaa baro meel u dhigi lahaa wy marka wuxuu leeyahay maala falmuraadu biqowli alijmaaliy waxaa loola jeeda alqawaacid alcaama qawaaciddii iyadu guud ahaanayd mithlu qowlihim oorahdooda oo al amru amarkii lilwujuubi wuu u dhacayaa amar meeshaad ku aragtid waa waajib wa annahyu reebisba hadday timaadana liltaxriimi waxbaa la xaaraantin wasixatu haddii la yidhaahdo shaygan u asaxay macnaheeda waa maxay taqtadii waxay keenaysaa annufuuda shayga inuu fulay haddaan ku beecaas wuu asaxay khalaas labada ruux say u kala tageen wey cibaadadaas waa asaxday ilaahay subxana wa tacala xaggiisa markaa waa maqbuul wey fakharaja bihi waxaa ku baxa aladilatu adiladii altafsiiliyatu ee tafsiiliga ahayd adilada tafsiiliga ahayd falaa tudkaru laguma sheego fi usuul fiqi laguma dhex sheego adilada tafsiiriga maalan yani maalan sida loo tukan lahaa iyo sida loo soomi lahaa iyo zakada sida loo bixin lahaa iyo laguma sheegi fi usuul fiqi ilaa eesh cala sabiili tamhiili lilqaacida ilaa in tusaale ahaan loo bixinayo la raba qaacidada in la sheego yani maalan hadda usuul fiqi intaan baranayno ka hadli mayno salaada saasaa loo tukadaa iyo axkaamu zakaati wa sidan iyo axkaamu ahaara waa sidan laga hadli maayo laakiin haddii ay noqoto masale fiqiya inaan meesha keenno ujeeddadan waxay tahay in aan qaacidada ku iftiiminayno lakiin hadda waxaan baranaynaa hadalkan uu wadaadku yiri muxuu muujinaya ma khasabba mase waa optional ciddi qaadan karta marka duuduub ahaan nusuusta ilahay marka in la aqriyo inaan dhahno maalan aayadan waa waajib aayadan Eh, waxay muujinaysaa eh, optional ayadan waxbay diiday ayadan eh, xukumkan qur ku qoran waa sunno walidalika meesha culamadu markay isu khilaafayaan oo leeyihin waxa kan ma ma mise waa sunno may waajib waa sunna marka laleeyahay halka isqabadka culimmada uu ka yimid ayaa wuxuu yahay fahamka laga fahmay adiladii ijmaaligahayd nin wal marka meel uga u tuuray waa fahmna soomaa macnahaas macnaha hadduuna dhacay marka waalmuraadu biqowlina qowlkeena aanu leenahay waa kayfiya alistifaada minha sida loogaga faa'idi lahay maxaa loola jeedaa macrifatu kayfa yastafiidu alaxkaama waxaa ka ficnaa kayfa yustafaadu in la dhaho kayfa yastafiidu alaxkaama min adilatiha suu qofkii ugaga faa'iidaysan lahaa axkaamta adiladeedii bidiraasati axkaami alalfaadi isagoo daraaso ku samaynaya alfaadii axkaamteeda iyo wa dalaalaatiha ama wa dilaalaatiha ama wa dulaalaatiha inta way kuu bannaan tahay waxay tusinayso min cumuumin ah wax iyadu guud ahaaneed wa khusuusin ah wax gaar ahaaneyd wa iطlaaqin ah wax la sii daayey wa taqyiidin ah wax la dabray wa naasikhin mid waxlalaya wa mansuukhin mid laga takhalusay wagayri dalik mid mid baan u dul istaagi doonaa waxaa loola jeeda maxaa loola jeedaa eh, caam muxuu khaas yahay muxuu mudlaq yahay muxuu muqayid yahay muxuu naasikh yahay muxuu mansuuq yahay wax looga hadli lahaa insha allah fainahu biidraakihi haleelka uu haleelayo ama fahamka uu fahmayo yastafiidu wuxuu ka faaidaysanaya min adilati اlfiqhi wuxuu ka faa'iidayaa axkaamaha adilat اlfiqhi wuxuu ka fahmaya axkaamkeeda yani maala hal huwa caam hal huwa khaas hal huwa muطlaq hal huwa naasikh hal huwa mansuuq wixii lamid wاlmuraadu biqowlina aanu leenahay waxaal almustafiid macrifatu xaali mustafiid wahuwa mujtahid waa qofkii mujtahidka mujtahidka baab mustaqila u iman doona mujtahidku waa qof gaaray darajo ah in uu dhihi karo masaladaas xukumkeedu waa sidan farqiga marka u dhexeeya mufti inaga waxaa isaga keen daran daacigii waacidkii mucalinkii allah mustacaan mufakirkii muftigii faqiih anu kulligay sheekh bay noo yihiin lakiin wuxuu kala qaanadaysan yihin yani bimacnaa mujtahid marka la hadlay hadda la isweydiiya hadda caalamka mujtahid ma jiraaw waa la isweydiiya sooma yani waxaana macruuf ah inuu baab lijtihaadi furan jiraan hadduu mujtahid jirana ma mujtahid mutlaqa mise waa mujtahid muqayad mutlaq waxaa loola jeedaa nin mas'alo walbaba iyo madhab walba ka fatwoon kara iyo mujtahid muqayado ninka kan mujtahid wuu yahay laakiin fiqi shaafici ma dhaafsiisna alfiqh almaliki ma dhaafsisna alfiq alxanafi ma dhaafsisna alfiq alxambali ma dhaafsisna marka mutahijku isagu shuruud buu leeyahay shuruuddiisa waxaan ugu tegi doonaa aakhir kitaab oo halka lagu soo gebagabeeyo waa qof aan taqliid u imitation u inuu madhab raaco isagaa isku filan wuxuu gaaray darajo uu dhihi karo masaladan halkaasaan dhigaya haddaba ninka waxaan isticmaalaya ee nusuustan kala soo baxayla waa waajib waajib maaha waa xaaraam waa xalaal heerka gaaraya waa nin isagu mutahid laakiin dadkeennan hadda maxaan soo gudbinaa culimada waxay sheegeen culimada waxay yidhahdeen xalaal imam shaafici xaaraam imam shaafici intaa wey annaga marka eh, tafaariiqdaasaan qaybina laakiin dadka iska leh hawshaas waa ragga mujtahidiinta ah oo la isweydiiye hadda ma joogaan mise waa maqan yihin sumiya mustafiidan baa lagu magacaabay leesh liannahu yastafiidu binafsihi isagaa wuxuu ka faa'iidaya alaxkaama axkaamtiyo min adilatiha buu ka faa'iidaya adiladeeda libuluuqihi micnaha gaarista uu gaaray sababteed martabat اlijtihaad darajat اlijtihaad buu gaaray famacrifatu اlmujtahidi mujtahidka in la aqoonsado iyo wa shuruuط اlijtihaadi iyo ijtihaadka shuruudiisa iyo wa xukmuhu wa xukmu اlijtihaadi iyo wanaxwu dalik iyo intaa intii la halmaashaayay yubxathu fi usuul fiqi baa lagu baaraa qofka kan titleka la siinayo goormuu gaari karaa muxuu ku gaari karaa waa ninka kan ma mutaysa darajada baabkan baa lagu bartaa marka faaidat usuul fiqi marka usuul fiqigu faa'idadiisu maxay tahay faaidadiisu sida soo socota ina usuul alfiq usuul fiqigu cilmun weeye jaliilu lqadari qadarkiisu aad aad weyn baaligu اlahamiyati ahamiyadiisu aad u xeel dheerta casiizu اlfaa'idati faa'iidadiisuna ay aad u badanta faa'iidatuhu attamakun weeye qofka in uu makansado min xusuuli qudratin awood inuu helo yastatiicu uu kare bihaa qudradaas istikhraaja alaxkaami axkaamtii inuu kala soo dhex baxo axkaamtii day alsharciyati ee ahayd ee sharciyada ahayd min adilati inuu kala soo dhex baxo adiladeeda calaa usus isaga oo ku taagan usushaas saliima yani qofka kan qur-aanku intuu saa u aqriyay buu wuxuu kala soo baxayaa naskanna kaasuu tusbeeyey naskanna kaasuu sheegay naskanna kaasuu sheegay ayadan inagay naga hadashay ayadan ummadii hore naga ka hadashay ayadan shaqa naguma laha ayadan kucamalfalkeedu wuu dhammaaday kucamalfalkeedu waa saas heerkaasuu gaaraya laakiin maaha aniga hawadeeda ma waxa ii quman iyo waxaa ila quman iyo hebel baan radinaya maaha usu saliima usushana waa meesha lagu wa walu man jamacahu ruuxii ugu horreeyey ee kulmiyey ka fannin maado oo mustaqilin gooni u taaganna alimaam shaafici w ninka ugu horeeyey muxamed ibnu idriis raxmat ullaahi calayhi uma taabacahu lculamaau kadibna waxaa halkaa ku raacay culimmadii fi dalik faallafuu waxay qoreen fi ta'aaliifi almutanawicati kutubtii kala dunaydo maa bayna manhuurin isugu jiro kuwo eh, nathri ah pros ah wa manduumin tix ah wa mukhtasarin mid la gaabi ah wmabsuuطin min lafaafiyah xataa saara ilaa uu ka noqday fannan uu ka noqday mustaqilan gooni u taagan lahu leh kayaanuhu jiritaankiisa leh iyo wamumayzaatu wuxuu kale laku socmo u leh halkaa marka kitaabkaas aad baa loo ammaanay risaala cajaaibtiisuu english baa lagu turjumay xataa jaamacaadka westranka ah way waa lagu dhigaa qaarkood baa lasoo meelaha qawaaniinta lagu dhigay aad baa loo qaataa maxaa yeelay waxay ka mid tahay halka laga soo dharaandiiyey xataa qawaaniintan wadciga ah markay leeyihiin eh, waa laga rabaa muwaadinka muwaadinka waxaan ma saarna meelaha badanah laga soo iqtibaasay waxaa la tilmaamay shaafici runtii qofkii dul istaagana dabcan eh, kitaabkiisa wax badan buu marka heli karaa intaasoo shuruuxna waa lagu sameeyey waa la tabsiitiyey waxaa kaloo culimmada aad u tilmaamaan kutubtan marka laga hadlayo axsan ma ulif kitaabkan mukhtasar ataxriir ou iska leeyahy futuuxi waa kitaab aad iyo aad u yar laakiin waxay culimmadu dhahaan khulaasat maa qaalahu lusuliyuun fi lfiqi wa usuuli lfiqi wax alla wixii laga sheegay halkaasaa lagu soo ori kitaab yaro xataa dusha laga qeybi karo waxaa cajaa'ib le kutubtii hore hadda u fiirsa kutubtii hore waxay u qoran hab siba kutubta shaaficiga iyo fiiri shaaficiyada hadalku waa kooban hadal buu ku leeyahay fain saara fawaajibun fanadbun wailaa faqda faqiila waxaa arkaysaa maantana fa'daas iyo wowdaas wuxuu ka faa'iidaya jumlo kooban oo sabci waa daris waay loo baahday kutubtaas in la sharxo haddii aan laguu sharxin carabigaagu meel kasta hadduu gaaro waxaa laga yaaba meel qaldan inaad abaartid sharxaad baad u baahantay walaalika waxaa la yidhi sheekh cabdilkariim zaydan ninkii usuuliga alla arxam ciraaqi ahaa ayaa waxaa la weydiye waxaa la yidhi maxaa dabcan keenay culimmada maxaa hadda badiyey tirada sheekh fulan sheekh fulan tirada u bateen waagii horena noocan maa dadku u yaraayeen ama si kale markaan u dhiga maxaa keenay ixtiraamka cilmiga inuu yaraado culimmada aan la ixtiraamin waagii hore culimada loo ixtiraami jiray wuxuu yidhi waagii hore culimadii hore markay kutubta qorayeen waxay u qori jireen buu yidhi hab arday iyaga aanu ka maarmin kitaab af xirxiran wey kitaabka waa la qoray isagiibaad u baahan sharax waa inuu kuu saaro laakiin hadda culimmada hadal caadiya qoran marka hadal caadiya sida joornaalka u qorta ardayga muxuu kaaga bahan isaga aqrisanaya intuu aqriyo weli kugu radinaya weli uma baahna ilan moogta marka wuxuu yidhi dadkii hore ardada sida loo haystay yiqiineen hadal xirxiran oo kuudooyin ku xiran wada bassword leh qorayaan ardayga marka wuxuu ku khasban yahay sheekha inuu ixtiraamo si uu uga dhacsado laakiin ninkan hadal caadi intuu qoray buu iska tegey farqigaasaa marka udhexeeya dadkii hore dadka kan haddaba meeshka marka kitaabkan waa kitaab cajaa'ibtiisa leh waxaa arday aalibcilmi ah oo ka maarmano runtii ma waxaa kaloo alkawaakib almuniir fi sharxi taxriirna waa la sheegaa eh, kutubtaas dabcan eh, annaga waxaan u baahannahay dabcan eh, insha allah sida aan macadka tilmaannay wuxuu xooga saari doonaa jawaanibta fiqiga shaaficiga haddaba arisaala kutubta marka usuul fiqiga ee shaaficiyadu leedahay kitaabkaasa ugu horeeya waxaa kaloo ku xiga alibhaaj fi sharxi lminhaaj taxqiiq fiican buu le doctor shacbaan ismaaciil isaga ma alkuliyaat alazhariya kutubtii ay taxqiijisay wey kun afar boqol koodii baa la taxqiijiyey waxaa ka mid ah kutubta shaaficiga usuul fiqiga alixkaam fi usuul alaxkaam oo aamidi uu leeyahay taxqiiqiisan cabdirasaaq cafiifi ninka kitaabka caqiidada qoray baa isna taxqiijiyey waxaa ka mid irshaad alfuxuul oo showkani uu leeyahay dabcadii daar almacrifa beyruut waxaa kaloo ka mid albaxr almuxiiط fi usuuli اlfiqa oo zarkashi uu leeyahay waxaa isna taxqiijiyey ninkan macruufka cabdilqaadir alcaani wasaarat alawqaaf alkuweytiya dabcadii saddexaad bay marinayaan waxaa ka mid ah alburhaan fi usuuli اlfiqi juwayn uu leeyahay waa taxqiiqii doctor cabdilcadiim addiib waxaa kaloo ka mid ah jamc aljawaamic subkiy jamc aljawaamic raxmat ullahi calayhim waa markii ugu horreysay wadanka laga aqriyay raxmatullah aleh sheekh shariif cabdinuur baa lasoo fadhiistay marwaas halkaasuu la fadhiistay iyadoo dadkuba aanay aqoon eh, runtii waxaa lagu magacaabo eh, usuuli fiqi eh, sheekha raxmatullahi caleyhi funuuntan dadku waxay yaqiineen tafsiir iyo siira la aqliya lakiin funuuntan daqiiqa ah ummadda kale nagu xirtay soomaalida tulaabteeda ducaadeeda dadkii indhaha u faray buu ahaa ilaahi subxaana wa tacaala qabrigiisa u waasiciyo waxaa ka mid a ah idna sharxi jamc jawaamic ma aragtay oo maxalli u iska leeyahay eh, waxaa kaloo jira sharx alcadad calaa mukhtasar ibni xaajib taxqiiqa waxaa iskale doctor shacbaan ismaaciil waxaa kaloo jira eh, sharxi lmaxalli oo jamcu jawaamic sharxay kitaabkan aad buu u qiimo badan yahay waxaa jira isna eh, fawaatix araxmuud libn cabdishakuur isna waxaaba lala daabacay xaashiyat almustasfa bayba ku daabacan tahay waxaa ka mid a ah kutubta almaxsuul fii cilm usuul alfiqa kitaabkaas e, waxaa iskaleh alghazali baa iskale waa kitaab cajaa leh e, nihayat usul sharxi minhaaj اlusulna e, waa sheekhan waxaa iskale albaydawi waa kitaabaan ka aqrisanay sheekh cabdinuur raxmat calayhim oo isna cajaa'ibtiisa leh inkastoo alfaadu ay adag tahay haddana afar mujaladood ayaa lagu sharxay runtii alfaadu aad bay u adag tahay inkasta oo sheekhu haddana uu dul maray haddana kitaabka cajaa'ibtiisu leeyahay almanquul min tacliiqaati اlusul ghazali baa isna iska leh taxqiiqan waxaa iska leh maxamed xasan hiito baa leh waxaa kaloo ka mid a kutubta almuctamad fi usul اfiqh alxusein albasri baa isna iska leh taxqiiqa maxamed cabdallah iska leh waxaa macadkan cilmiga alfaransi baa tawaliyey alibhaaj fi sharxi اlminhaaj calى minhaaj اlwusul ilaa cilmi اlusul اlbaydaawi bal arag kitaabkan in saddex kitaab buu isdaba dhigay alibhaaj fi sharxi اlminhaaj calى minhaaj اlwusul ilى cilmi اlusul اlbaydaawi waa cali ibn cabdilkaafi subki baa iska leh التفsira في usul fiq kitaabkana runtii aad buu u tawaaduc badan yahay waa kitaab cajaa'ibtiisa leh nihaayat الsolm waa u jira sharxi minhaaj اlwusul intaa waa kutubtii shaaficiyadu ay lehay fi usul الfiq dabcan kutubtao dhan ma wada koobi kartid laakiin mustasfaha uu ku aqrin jiray sheekh cabdinuur maka raxmat ullahi calayhim waa kitaab asna runtii cajaa'ibtiisa leh wuu ka kooban yahay jamculjawaamic sawar badan buu kaaga baahan yahay waxaanu kugula talin lahaa kow matniga ku hormar dad baa markiiba nadmigii suyuuti aada waa adag yahay keliya mukhtasarka aad shuruuxda marka dambe aad iklaaqaad badan buu leeyahy haddii qofka fiqiga aanu u fadhiyin maxaa yeele amiladiisu waxay u baahantaa in la kala furfuray u baahanta waxay ahaataba kutubtaas oo kutubtii eh, usuuli fiqiga ee madhabka shaaficiga uu leeyahay qofkii dabcan hal kitaab waadix uu u baxo hal kitaab albaabada kale way furmayaan biidn illaahi subxaana wa tacaala marka dabcan maanta waan is ursiinaynay fanka kan iyo furihiisa halkaa maanta ku istaajinayna biidn illahi subxaana wa tacaala wailahuna